asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wbarakaatu maktabadda islaamiga ah ee maanta waxay idiin soo gudbinaysaa darsigii saddexaad ee kitaabka acuudu billaahi min ashaytaan arajiim bismi illaahi araxmaan araxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli allahu tacaala baabun min aliimaani xusnu ljiwaari wa ikraamu dayf deriska hagaajintiisa iyo martida maamuuskeedu waa inuu iimaanka ka mid yahay عن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى jaarih qofkii a mid rumaysan alle iyo maalinta qiyaamaha rumaysan maalinta ugu dambaysa aan maalin ka dambaynin alyawm alaakhir waa yowm alqiyaama labada waa isku mid midkood walba waxaa weeye nafqatu sacqiga laga bilaabo ilaa dadka la kala xukumayo intaasaa la isku yidhaahaa yowm alqiyaama aw yowm alaakhira ilaah iyo qiyaamo qofkii rumaysano falyuxsin ilaa jaarihi dariskiisa wanaag ha u sameeyo waman kaana yu'minu biاllahi walyowmi alaakhir qofkii allihiyo qiyaamo rumaysano falyukrim dayfahu martidiisa ha maamuuso waman kaana yu'minu biاllahi walyowmi alaakhir falyaqul khayran aw liyaskut wax wanaagsan ha ku allaha iska aamuso saddexdaasba marka waxaa weeye muqtadayaat liimaan ayay ka mid yihiin qofkii eh, rumaysan ilaah iyo qiyaamo rumaysano waa inu saddexdaa ku sifoobo hadduu saddexdaa marka aan sifoobi waayo waa inuu iimaankiisii uu aanu iimaan kumanahayn baabun laa yadkulu ljannata ila man ya'manu jaaruhu bawaa'iqahu bawaa'iqahu yani shuruurahu wa qofkaanu deriskiisu ka amin noqonaynin dhibaatadiisa xataa yuuna dhibaataynin ay ka cabsanayaan deriskiisu ay ka cabsanayaan ay leeyihiin kan kolleyba baa idinkaga imaanaya waa muxua janno ma gelaayo can abi hurayrata radia allahu canhu qaal laa yadkulu can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula اllahi salى allahu alيyh waslama qaal laa yadkulu ljannata man laa ya'manu jaaruhu bawaa'iqahu ma gelaayo jannada qofkaanu ka aamin noqonaynin deriskiisu dhibaatooyinkiisa bawaa'iq waa jamcu baa'iqa baa'iqana marka waxaa weeyaan waxyaalaha shuruurta iyo dhibaatooyinka ah baabun min aliimaani tagyiiru lmunkari biاlyadi wاllisaani wاlqalb iimaanka inay ka mid tahay munkarka oo la zuuliyo macsiyada oo la zuuliyo gacanta lagu zuuliyo haddii la kari waayo carabka lagu zuuliyo haddii la kari waayo qalbiga laga naco can طaariq bni shihaabin radia allahu canhu qaal أول man badaأa bاlkhudbati ywma alciid qabla salaati marwan طaariq ibnu ziyaadkaas taariq waxaan ujeeday ibnu shihaab isagu waa saxaabi sagiir ah saxaabi sagiir waya nebiga waa soo gaaro waa arkay laakiin wax kama warinin aad bu u yaraa miis ma aanu lahayn marka wuxuu wariyaa asxaabta kale kasii wariyaa xadiidkan marka abu saciid alkhudri buu ka warin doonaa lakin intaan abu saciid alkhudri aanu ka warinin yo qiso dhacday abu saciid uu sababteeda ku sheegay xadiidkan kada yuu sheegaya wuxuu leeyahay qof khudbada ciidda khudbada hore wuxuu ka wadaa khudbada ciidda khudbada ciidda sidaad taqaanaan salaadda way ka dambaysaa laakiin in marwan la odhan jiray marwan ibn alxakam la odhan jiray oo ahaan jiray muddo dheerna eh, xaakim almadiina almunawara ahaan jiray goortii dambena muddo gaaban laba sano iyo waxoogaa noqdayba muxuu ah khaliifo noqday ayaa ugu horreeyey qofkii bedela sunnadaa bedele ee salaada ciidda khudbada horreysiiyey oo salaadii dambaysiiyey ninkaasu ahaa weliba mimbarkana wuxuu keeni jiray musallaha lagu tukanay musallahana mimbarka u keenay mimbar la-aan ba awal hore lagu tukan jiray wuxuu le marka awalu man badaa qofku bilaabo bilkhudbati yowma alciidi qabla asalaa marwan marwan ibn alxakam ibn abilcaas alumawi ninkaasa ugu horreeyey faqaala faqaama ilayhi rajulu nin baa u kacay fa qaala markaasu wuxu yidhi asalaatu qabla alkhudba salaada khudbada ka horraysa kolkuu arkay marwaanoo mimbarka kusii socda ayuu yidhi muxuu ahaay salaada khudbada ka horeysa horta dadka tuji fa qaala markaasu marwaan wuxuu yidhi qad turika maa hunaak maa hunaalika wixii halka ahaa waa laga tegay waxaad aqoon jirtay ee hore la horraysiyaade waa laga tegay taas sababtu ay uga tageenna waxay ahayd marka banu umaya ay uga tageen khudbadooda ayaa cali bn abi aalib radi allahu canhu ku nacladi jireen markaasay dadku ka kala yaac jireen kolka salaad haddii la tukado markay muxuu khudbadooda waxay ahayd cali ku caayi jireen waxa markay gaarhaan ay dadku ka kala yaaci jireen marka siday dadku u joogaan ayay khudbadii horraysiiseen oo dadku salaadda ha sugeen ba ilaahn oo ha idin sugayn ayb faqaala abu saciid abu saciidin alqudri radi allahu canhu sacd bni malik bni sinaan wayaan magaciisuna ayaa wuxuu yidhi amaa haadaa ninkan ka ninkan hadalkaa yidhihi faqad qadaa maa calayhi wixii dushiisa ah isaga waa gutay waajibkiisa ninkan waa gutay ninkan hadlay ee marwaan xaqi u sheegayu waajibkiisa isagu waa gutay samictu rasuula اllahi salى اllahu alيyh wasalam yaquul rasuulka ilahi ole baan maqlay man ra'aa minkum munkaran falyugayirhu biyadihi qofkii idinka idinka mid aha munkar arkaa munkarna waxaa la yidhaha wax alla wixii sharciga aan khilaafsan oo dhan baa la yidhaahaa macruufna marka waa cagsigiisa wixii sharciga waafaqsan ee khayrihi waa macruuf wixii sharciga khilaafsanona waa munkar qofkii munkar arkaayo falyugayirhu biyadihi gacantiisa ha ku zuuliyo hadduu awood leeyahay marka fain lam yastatic haddaanu karinna fa bilisaanihi carabkiisa ku zuuliyey siduu ninkankaanu yeelay oo hadlay fain lam yastadac haddaanu karin carabkan aanu ka hadli karaynin baqayo naftiisa u baqaayo fa qalbigiisa yani falyakrah dalika biqalbihi qalbigiisa ka necbaysto wadalika adcafu aliimaan kaasaana u tabaryar iimaanka qalbiga oo laga naco ayaa iimaanka ugu tabaryar marka kulligood saddexduba aqsaam min aqsaam aliimaan bay ka mid yihiin marka iimaanka waxaa ugu tabaryar xagga munkarka ku saabsan isagoo qalbiga laga naco haddii qalbiga laga nici waayo marka iimaan ma noqon muxuu ahaa iimaan ma jira marka kolkaa mushaarakay baad noqonaysa waa la wadaagsanaya qofka ayb sida xadiidkan ibni mascuud isaguna soo socda oo taas oo kale xadiid kal وعn عبد الله بن مسعوud رضي الله عنه أن رsuuل الlahi صلى الله عليه وسلم qاal ma min نبي nebi ma jiro bacatahu allahu alla uu soo diray fii ummatin qabli ummadii ga horraysay nebi ilaahay ummad iga horreysay uu soo diray ma aanu jirin ilaa kaana lahu min ummatihi xawaariyuuna wa ummaddiisa wuxuu ku lahaa nebi walbaba xawaariyuun kuwa khawaas ah wa asxaab iyo saxaab ku lahaa xawaariy waa muxuu ahay waxaa weeyaan xawaariyuuna waa jamcu xawaariyina xawaariguna waa saxiibka khaaska ah ee nadiifta dadka kale uga duwan baa la yidhaahaa sidii zubayr aynu xadiidkiisa ku ogeyn in nebigu calayhi salaatu wasalaam uu yidhi likulli nabiyin xawaariyun wa ina xawaariya azubayr nin nebi walbaba markaas ummaddiisa wuxuu ku lahaa kuwa xawaariyiin ah oo asxaabtiisa khaaska ah iyo iyo asxaab ya'khuduuna bisunnatihi sunnadiisa qaata wa yaqtaduuna biamrihi taladiisa ku dayda uma innahaa qisadu waxay tahay innahaa <coughs> damiiru shani baa damiirkaas oo kale naxwaha lagu yidhaahayo waxaa fasiraa jumlada ka dambaysa qisaduna waxay tahay taklufu min bacdihim khuluufun inay ka hadhi jireen iyaga dabadood oy bedeli jireen khuluuf kuwa muta'akhiriina ajyaal dambaa dhalan jiray oo kuwii bedeli jiray kuwii hore waxaa bedeli jiray khuluufun kuwa bedella ah yaquuluuna ilaaha maa laa yafcaluuna waxayna samaynaynin wax wanaagsan ayna samaynaynin ku hadla wa yafcaluuna maa laa yu'maruun kuna dhaqaaqo oo sameeyo waxaan la farin faman jaahadahum biyadihi qofkii gacantiisa kula dagaalamaayo fa huwa mu'min nebi walba marka kuwaasuu lahaa nebiganunuu ka mid yahay qofkii gacantiisa kula dagaalamaayo waa mu'min waman jaahadahum bilisaanihi fa huwa mu'min qofkii carabkiisa kula dagaalamaa waa mu'min wa man jaahadahum biqalbihi fa huwa mu'min qofkii qalbigiisa kula dagaalamaana qalbigiisa un ka nacbaa wax ay samaynayaan iyo qalbigiisa ka nacaana fa huwa mu'min walaysa waraa'a dalika intaa wax ka dambeeya ma aha min aliimaani iimaanka xaggiisa xabbatu khardalin khardal xabadiisna khardalku waa geed <coughs> midho yaryar aad weli <coughs> yani wax iimaanoo intaa kasii dambeeya qalbiga oo laga nacaayo ma jiro qofkii qalbigana marka ka nici waaya waa inuu yahay qof faasiq ah oo waxa xumee ah, nimankaas ay wadaan isagu marka ah, jecel xataa hadduna wax ka wadin uu ku jecel yahay waa muxuu ahay dembigoodu la wadaagsada dembigoodii la wadaagsanaya nafyiga adduunyadana waa ku sheegaya iyagu nimankaas muxuu ahaa madaxda ee waxyaalahaas iyo wato muxuu ahaa mabaadida xunxun iyo ilxaadka iyo waxyaalaha wataayo adduunkii bay sulda ku haystaan laakiin ka isagu iska jecel arrintooda ku jecel ee ku ayidaya ama qaraabanimi iyo muxuu ahay dhalashadii ku ayidaya waa ninkay hebel adeerkay o kida oo waxaa sidaas ku ayidsan ama wax kale un ku aydsano dembigiina marka waa kula jiraa wax alla waxay dembileeyeen oo dhan buu kula jiraa oo imaamkiisu markaas hadduu imaan sheeganaya kolle ku taadu salaad tukanaya iyo waxaas iyo waxba wax kasoo qaada male waana khasaaray adduunkiina buu khasaarsaya qaala abu raafic abu raafic baa wuxuu yidhi faxadadtu cabdallahi bni cumar cabdullahi bni cumar baan u sheegay xadiidkan kada abu saciid alkhudri ee cabdullahi bni mascuud aan ka maqlay in cabdullahi bni cumar u sheegay fa ankarahu calaya waa igu inkiray lagu beeniyey ma jira buri waxaasu faqadima ibnu mascuud ibnu mascuud baa soo galay ibnu mascuud baa kuufa ka yimi kuufuu joogi jiro ah, ah, cumar ibn khaaab radi allahu canhu u diray isagoo mucallim iyo muxua mas-uul min bayt ilmaal ah fa wuxuu soo degay biqanaat <coughs> qanaat la yidhaaho ayuu soo degay fastaqbacanii ilayhi cabdullaahi bnu cumar yacuuduhu isagoo booqanay ziyaaranay cabdullahi bni cumar baa wuxuu iga dalbay inaan raaco cabdillahi bn mascuud baynu soo booqane ina keen waynu soo salaamaynaa faxadadtu cabdallahi bna cumar cabdullahi bni cumar baan u sheegay faintalabtu macahu waan la socday waan raacay xaggiisaan u raacay falamaa jalasnaa markaan fadhiisanay sa'altu ibna mascuud ibna mascuud baan su'aalay can hada alxadiid faxadaaniihi kamaa xadadtu ibna cumar saan ibni cumar ugu sheegay ayuu muxuu ahay ibnu mascuudna noogu sheegay sidiisa waa qabteen cabdullahi ibn cumarkii la jooga waxaa weeye qofkii wax xunoo samaynaya arkaa weliba aayaddanteed ay dadka badankooda ay soo deliishadaan yaa ayuha aladiina aamanuu calaykum anfusakum laa yadurukum man dalla idaa htadaytum taasu qalad weeyaan siduu ibna abubakr khudbatiisa uu ku sheegay qalad weeyan taasu ma aha in amar bin marka waxaa weeye qofkii lagu diido qofkaas weyaan dembigiisa waxba kaa saarayn laakiin haddii aad eh, qof dembi samaynaya ood arkaysa aad kaga aamusto ilaah waa ku ciqaabaya oo ficilkiisa lagu ciqaabi maayo tarkigaasaa lagu ciqaabaya baabun laa yajibu alayna ilaa mumin laa yuxibu caliyan laa yuxibu caliyan cali ma jeclaanayo إlا mؤmin وlaa yubغidه إlا munaafiq cali bn abi aalib radي allahu canhu qofkay nacbaadaana waa qof munaafiq oo qofkay jeclaadaana ee jacaylkii sax ahaa jeclaada qofkiis jacaylkii sax ahaa jeclaada weeyaan jacayl aan jacayl ahayn axaddiisa laga bixiyo dad muxuu ah gaadhsiiyey baa jira oo xataa ilaahnimo qaar gaadhsiiyey qaar aad ilal aana joogo nebiga ka sarraysiinaya baa jira kuwaasoo kale jacaylkooda jacayl ma aha waa jacayl baanbaan qofkii jacaylkii runta ahaa jeclaada ee wuxuu lahaa u qira fadaa'ishuu lahaa u qira heerkiisiina aan dhaafsiinin waa taasi waxay tahay calaamatu اliimaan tii kalena muxuha waa calaamatu nifaaq can zirri bni xubayshin raximahu اllahu qaal qaala caliyu bnu abi aalibin radia allahu canhu cali bni abi aalib baa wuxuu yidhi waladii falaqa alxabba ilaahii xabbadda kala dilaacyaan ku dhaartay xabadda waxa weye badarka iyo wixii xubuubtan xubuubtankada locona baa laga wadaa midhaha kolkuu soo baxayo dhexdiisa wixii zarcigii ama geedkii kasoo soo baxayo kasoo baxo labuu kala dilaacayaa ilaahaasaan ku dhaartay an nasama naftana abuuray nafleyda ilaaha abuuray baan ku dhaartay ee geedahii iyo zuruucdii iyo nabaataadka ana abuuray ah innahu <coughs> xaalkaasu la cahdu nabiy ummiy waa nebiga ummiga ahaa muxuu ah dardaarankiisii weeyaan ilaya aniga igula dardaarmay wuxuu igula dardaarmay annahu laa yuxibunii ilaa mu'minu walaa yubqidunii ilaa munaafiq inaanu mu'min mooyaane qof kale jeclaanaynin munaafiq mooyaane qof kalena inacaynin baabun aayat liimaani xub lansaar wa bugduhum aayat nifaaq can cadiy bni haabitin raximah llahu qaal samictu albara'a radia allahu canhu albara' bni caazib ayaan maqlay bule radia allahu canhuma can الnabiy salى allahu alayhi wasalam anahu qaala fi lansaar yani fi sha'ni alansaar ansaar arrinteeda isagoo ku yidhi baan maqlay laa yuxibuhum ilaa mu'min mu'min mooyaane qof kale ma jeclaanayo walaa yubgiduhum mana nacaayo ilaa munaafiq munaafiq ma wax kaloo nacayaa ma jiro ayb man axabahum axabahu allah qofkii jeclaada allah jeclaanaya khabar baa marka u noqonay ama waa duco oo man axabahum qofkii jeclaado axabahu allahu allaha jeclaado waman abgadahum qofkii nacana abgadahu llah allaha naco ilah baa naca baabun ina aliimaana laya'rizu ila almadiina yani yandamu wuxuu ku ururaa madiina inuu iimaanku ku ururo gaar ahaan aakhiru zamaan uu madiina isugu soo ururi doono oo meel dad mu'miniina laga helo ay madiina u dambayn doonto عن أbي هuريرaةa رضي الله عنه أن رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم qاaل إن الإيmaaن layrز yعni layandamu iimaanku wuxuu ku soo dheelmadaa isku soo uruursadaa ila almadiina kamaa ta'rizu alxayatu abeesadu sida ugu soo dheelmato isugu uruuriso ilaa juxrihaa gudkeeda sida abeesadu gudkeeda ugu soo dheelmato ee gudkeeda intay usoo gasho meel isugu duuduubto sidaasuu isugu koobnaan doonaa iimaankuna madiina ugu koobnaan doonaa <clears throat> baabun aliimaanu yamaanin wاlxikmatu yamaaniya yamaanin yani yamaniyun iimaanku waa ymani xikmaduna waa ymaniya عن أbي هريرة رضي الله عنه qاla سمعtu رsuuل الlahi صلى الله عليه وسلم yقuل جaءa أهل اليمن أهل ymن baa yimid wufuuddii markay nebigu عalيه الصلاaةu وaسلام uminaysay ayuu yidhi nebigu عalيه الصلاaةu وaسلام أهlulyمن baa yimid hum araqu أfئdة iyagaana qalbi jilicsan waadcafu iimaanan ee adcafu quluuban qalbiyaalkooduna marka uu tabar yar yahay aliimaanu yamaanin waalxikmatu yamaaniya iimaanku waa yamani xikmaduna waa yamaniya xikmaduna cilmiga naafica la yidhaaha asakiinatu fi ahli lganam xasiloonida iyo iyo deganaanshaha iyo tawaaduca waxay ku jiraan dadka ariga dhaqda dadkaasaa tawaaduc leh walfakru walkhuyaraan afaanka iyo kibirkuna fi lfadaadiin fadaadiin asayaaxiin yani kuwa qayqayliya qaylada dhaadheer hadalka dhaadheer leh kuwaasay muxuaha ku jiraan ahlil wabari kuwa wabar kale wabarkuna waa dhawarta geela dhawarta geela gaar ahaan wabar la yidhaahaa marka geeli oo dhan wabar baa kuwa geelale wey marka qibala maطlici shamsi qoraxda xaggay ka soo baxda dhankeeda ah gabafara kasoo baxa kuwii naga jira ee galayda an jaabir bn cabdillaahi radi allahu canhuma qaala qaala rasuulu llahi salى allahu alayhi wasalam ilad lqulubi wاljafaau fi lmashriq ilad lquluub qalbi adayga iyo wljafaa jafaa waxaa weeyaan camal darrida iyo reer baadiyanimada ayb waxay ku jirtaa fi lmashriqi dadka reer beriga ah wاliimaanu fi ahli اlxijaaz iimaankuna ahluxijaaz ayuu ku jira xadiidkii horeynu soo marray ahluyeman odhanaya ahluxijaaz naftooda waa ku jiraan ilan yeman waxaa la yidhaahaa waxa la wixi madiina koonfurta soo oo dhan hataa ahlu makiya meelayowgaanu reer beriga beri wixii ka marka madiina ka ahayna marka waa ciraaq iyo wixii kasii baryeeya weeyaan xataa xadiidka najdi kusoo aroortay xadiidka najdi kusoo aroortay maqasheen dadka qaarkoodna inay si xun uhogaamsadeen dadka qaarkoodnaba ay su-aale ka soo jeediyaan xataa axaadiidta naftooda waxaa looga jeedaa ciraaq baa looga jeedaa oo axaadiidta riwaayadka qaarkood baa caddaysayba ku fasirtay najdiga la sheegayo xadiidka la sheegayo ciraaq ku fasirtay shuraaxduna sidaasoo kale badankooda ku fasiray khaaabi iyo ibn xajar alqasqalaani iyo xadiidka najdi kusoo aroortay najdi shayطaan manbiciisa ina noqon doonto iyo waxyaalaha sheegayaayo najdidaas waa ciraaq baa laga wadaa ayb marka eh, dalka bariga ana wuxuu leeyahay ciraaqi wuxuu ka sii baryeeya ah inay yihiin had iyo goor dhanka xumaha eh, had iyo goor mxuha manbiciisa ahaanaysa ilaa hadda waxay kasii baryeeya de ciraaq kasii baryeeyaana shuyuuciyo iyo wa balaydii un dalka lasii gelayo eh, mxuu ahay ahlu xijaaj iyo ahlu yemni jaziirada balankeedana inay ahluliimaan noqon doonto gaar ahaan labada mxu aha labada xaram baabun man lam yu'min lam yanfachu camalu saalix qofkaan iimaan la imaanin camal wanaagsan ayna waxba u taraynin can caaishaةa radi allahu canha qaalat qultu ya rasuula allah ina bna judcaana kaana fi ljaahiliyati yasilu raxm ibnu judcaan cabdullahi ibnu judcaan ataymi waa caaisha mxuaha qoladooda weeyaan banu taymi ibni mura ayuu ka mid ahaa marka wuxuu ahaa nin jaahiligii ku dhintay oo laakiin in deeqsiyaho muxsinaho maalqabeenana ahaa yuu ahaa marka waxay leedahay caaisha cabdullahi ibnu judcan jaahiligii qaraabada xidhiidhin jiray wayucimu lmiskiin miskiinku quudin jiray fahal daalika naaficuhu arrintaasi waxma u taraysaa qiyaama wax mauga taraysaa qaala laa yanfacuhu waxba u tari maayo innahu lam yaqul yowman maalinna weligii maanu odhanin rabbi iqfir lii khati'atii ywma ddiin ywma ddiin yani ywma alxisaab waljazaa ilahu maalinta qiyama dembigayga idha weligama odhanin qiyaamtii waxaase ma rumaysnayn markuu wuxuu samayn jiray iyo waxba ka soo qaad marin siduu ilah yidhi waqadimnaa ilaa maa camiluu min camalin fajacalnaahu haba'an manfuura marka iimaanka iyo asaaskii ah acmaasha markay ku dhismaysay guri aan asaas lahaynna maleh muxuu ahaay wax ka soo qaad maleh baabun laakiin kolkaas waxaa weeye iimaankaas hadda la sheegaya ama iimaan muta'ahira ha ahaado ama iimaan saabiq ha ahaado saabiq iyo mutaakhir labadaba ah waa qofkii marka sidii xadiidka xakiim ibnu xizaam waa xusuusantiin baanu malaynaya uu nebigu alayh salaatu wasalaam uu nebiga uu weydiiyey waxyaalahan jaahiligu ku cibaadaysan jiray oo ictaaqad iyo waxyaala silaturaxim iyo sadaqa iyo ama ameeya taraya markaasuu nebigu alayh salatu wasalaam uu ku yidhi aslamta calaa maa salafa laka min khayr ayb marka qofkii awal hore gaal ahaan jiray ee alla soo hanuuniyo soo islaama wixii khayraad ahaa uu sameeyey islaanimadii ku sameeyey gaalnimadii ku sameeyey ilah wuu xisaabaya dembigii uu sameeyana ilah waa ka tirtiraya baabun laa tadkuluuna aljannata xataa tu'minuu can abi hurayrata radia allahu qof aan mu'min jannadu waa ka xaara walaa tu'minuu mana rumaynaysaan xataa taxaabuu ilaa aad isjeclaataan ilaa u qaarkiin qaarka kala jeclaado mu'miniinna ma noqonaysaan ayb ile iimaankii bay ka mid tahay in qofka mu'minka iyo qofka kale muminka uu jeclaado awalaa adullukum marka asbaabtii waxaa jirta asbaab keenta jacaylkaa keenta iyo asbaab didkeed keenta asbaabtii markay keenaysay iimaanka maxaa jeeda jacaylka muslimiinta isjeclaadaan keenaysayna nebiga alayh salatu slam mursi waa ku gubaabinaya oo u tilmaamaya kii kalena waa ka nahayo axaadiis badan oo abwaab kale kadisan ka mid ahy baad ku arki doontaan labada wada dhashee haweenka in laisla guursaday iyo in qofka naagu doona laga dabadoona iyo qof wuxuu iibsaday in laga dulbaayacay iyo waxyaalahaasuna oo dhan kulligood tashriicaadkaas uu la yimid muxuu aha waxay karaahiya isnacayb iyo keenaya weeyaan markaasuu leeyahay xadiidkan kan wuxuu ku leeyahay awalaa adullukum miyaana idin tusinayna yani ma idin tusiyaa calaa shayin wax ma idin tusiyaa idaa facaltumuu haddaad samaysaan taxababta aad is jeclaanaysaan wax haddaad samaysaan aad isku jeclaanaysaan ma idin sheegaa afshu salaama baynakum salaamka fidiya dhexdiina qof qofkaad la kulantaba salaan qofkaad aragtaba salaan qofkaad hasoo horbaxba salaan waxyaalahaasa marka muxuu ahay jacaylka idin keenaysa baabun laa yazni zaani xiina yazni wahuwa mu'min qofka zaanigii marka uu zinaysanayo isagoo mu'mina inaanu zinadu aani ka dhacaynin can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalama qaal laa yazni zaani laa yazni ma zinaysta azaani qofka zinaysanayaa xiina yazni marka uu zinaysanayo wa huwa mu'min isagoo mu'mina ma zinaysto walaa yasriqu saariq tulkuna ma xado xiina yasriqu markuu xadayo wa huwa mumin isagoo mu'min ah walaa yashrabu alkhamra khamradana qofka shaaribkihi ma cabbo xiina yashrabuhaa markuu cabbaayo wa huwa mu'min isagoo mu'mina ma cabbo isagoo mu'min ah ma sameeyo mid kaladana waa soo socota iyaduna saddexaad wa kaana abu hurayrata radia allahu canhu yulxiqu bihinna macahunna saddexdan wuxuu ku dari jiray walaa yantahibu ma boobo nuhbatan boob ma boobo daata sharafin oo darajad iyo qiimo leh yarfacu nnaasu ilayhi dadku ay kor ugu qaadayaan fiiha nuhbadaa dhexdeeda qofka ilayhi yani ila lmuntahib qofka wax boobaya ee absaarahum indhahooda ay kor ugu dayanayaan ay mxuu ahay hunguriyaynayaan xiina yantahibuha markuu boobayo huwa mumin isagoo mu'mina waa nuhbat ljeish weeye tantadu hanaaimta hanaa'imta iyo marka iyo wixii lamid ah xataa midda haniimada ee gaalada laga helo qofkii marka inuu boobo oo wuxuu soo gaadho qof kale ayb ilaa inta laysu soo ururiya la qaybiyo ayb amaa nuhbat lcaraa'ish isaga waxaa la yidhaahaya waxyaalaha nisaabka la odhan jiray fawaakih iyo sukar iyo daraahim iyo waxyaalahaas intaa dadka lagu firdhiyo ay dadka kale dadafayeen iyadu taas ma aha saddexdaa afartaaba wuxuu leeyahay qofku isagoo mu'mina la imaan maayo isagoo m sidee buu marka ugula imaanaya ayb siduu eh, mxuah iimaanku markaa uga tegaayo abu hurayra wuxuu isagu ku fasiri jiray iimaanka in laga siibayo oo dushiisa uu joogay kolkaa uu camaliyadaas xuntaa samaynayo iimaanku waa ka sharaf badanaya ashyaada inuu la kulmo buu odhan jiro inta iimaankaa laga siibayaayo madaxiisa dushiisu istaagaya fadlullah fain aqlaca canhaa caada ilayhi wailaa lam yarjic hadduu arrintaa ka tago iska daayo iimaankii wuu ku soo noqonaya haddii uu ka tegi waayana arrintaa uu laazimana iimaankii kuma soo noqonayo jacfar ibn moxamed saadiq raximahum allah nin isaguna la yidhaha isagu wuxuu odhan jiray iimaanka iyo islaamka inay islaamku ka caansan yahay marka daa'iratuliimaan buu ka baxaya daa'iratulislaam buu u baxayaa saas odhan laba daa'ira soo xareeqay yuu odhan kani waa iimaankii kana waa islaamkii marka markuu camaliya samaynayo daa'irada iimaanka uu ka baxaya daa'iratulislam buuse ku jira yani diintii weli kama bixin ayib ibnu taymiya raximah llahu tacala isaguna wuxuu ku fasiraa iimaanka la sheegayo acmaasha noocaas oo kale la sheegayo waa iimaanka saaxiibkiisu in lagu ammaano mutay ee saaxiibkiisa u keenaya dukuulu ljanna min gayri sabqi cadaab marka nooc min anwaac iimaana yaa laga siibayo iimaan oo dhan ma wada ah mujarad lagama siibayo laakiin iimaankii iimaankii qofku uu ku mudanayay sababtiisa inuu noqdo qof mu'min ahoo saadiq ahoo iimaankiisa lagu ammaano oo imaamka mu'miniinta waxaa loogu ballan qaadaya laleeyahay mu'miniintu waxaas helaya daa'iradaas soo gelaya inuu ahaado buu ka baxayaa laakiin mujarad aliimaan waa iskaga baatahaanaya sidaasa marka waxyaalahaasa lagu fafasira wa huwa mu'min wa fii xadiidi hamaam hamaam ibni munabbih hamaam ibni munabbih waa nin taabiciga ah, awalna yahuudi ahaan jiray goortii dambana kolkuu islaamay abu hurayra xadiidka ka qoran jiray xadiidkiisa isaga waxaa ku sugnaa abu hurayra riwaayada ka warinayo yarfacu ilayhi almu'minuuna acyunahum fiiha wa xiina yantahibuhaa mu'min faqradii afraad ee xadiidkan kada uu xoogaa khilaaf ah sidii riwaadii hore ay ku wariyeen wax alfaad ka yarkaa gedisan ay ku sheegeen riwaayada hore waxay ahayd yarfacu annaasu ilayhi fiiha absaarahum wa huwa mu'min wa xiina yantahibuhaa mu'min laakiin riwaayadantada muxuu ahay hamaam ibn lmunabih iyadu waxa weeyaan yarfacu ilayhi اlmu'minuuna acyunahum fiiha wa huwa xiina yantahi baa mumin macnihina waa isla mid wazaada hamaamna wuxuu ku daray walaa yaillu laa yagullu ma khayaamo khayaan ahaan uma qaato axadukum midkiin xiina yagullu wa huwa mu'min faiyaakum wa iyaakum iska ilaali iska ilaali ayb waxaa la yidhaahaa muxuu ahaay hulul hululka waxaa la yidhaahaa maalka mushtaraga ah ama haniimada ha ahaado maalka maalka mxuaha baytulmaalka la yidhaha ama amwaal dawla ama amwaalu shacbi waxyaalaha la yidhaaho maal mushtaraga oo laysla leeyahay oo qof xaqdarro wax kaga qaata baa hulul la yidhaahaa markaas ama dadka muwadafiinta iyo sidaad ku taqaanaane mxua sarqatu amwaali dawla iyo waxyaalahaas la yidhaahaa mxuaha boole qaran iyo waxyaalaha kuwaasaa hulul la yidhaahaa marka quluulkaana markuu qofku samaynayo isagoo isna mu'mina ma samaynayo afartii kole isla lamid yahay marka shan bay marka ashyaadan noqonaysaa iimaanka mudaadada u ah ee qofku marka uu samaynayo nebigu alayh salaatu wasalaam iimaankii ka anfinayo faiyaakum waiyaakum isilaaliya isilaaliya isjira ashyaadana iyo waxay lamida iska ilaaliya laa yuldagu lmu'minu min juxrin maratayn can abi hurayrata radi allahu canhu can nabiy sala allahu aleyh wasalama qaal laa yuldagu lmu'minu qofka mu'minkaa ah lagama qaniino min juxrin god waaxidin oo keliya maratayni laba goor laba goor god keliya lagama qaniino ma aha marka muxuu ahay god cabaysi iyo muxuu ahay dabqalooci waxaas ay ku jiraan haddaad muxuu ahay mar lagaa qaniino mar dambe inaan wixii kaaga soo bax kaaga qaniinaynin maaha xadiidka wadajeedadiisu waxaa weeyaa qof mu'mina uma haboona in qof keliya uu laba goor wada tago hal mar haddaad u dagato marka dambe ina ka digtoonaato sida xadiidka qisadiisu ku yimidna waa inagii kitaabkii kale ku sheegnay nin la odhan jiray shaaciraha abucazat aljumaxi la odhan jiray yaa ka mid ahaa dadkii asrada ahaa ee bedri lagu qabtay gaaladii marka kolkii dadkii lagu xukumay inay fidye iska bixiyaan sideed boqol dirham qofkiiba laga bixiyo qofkaasu marka nbigaas ninkaasu nebigu ku calacalay oo carruur yaryar oo aan wax koriya lahayn oo aan maal lahayn oo fuqara inuu ka yimid ayuu u sheegtay markaasuu ka codsaday nebigu alayh isalaatu wasalaam inuu iska sii day waxaan iskamana bixin kara fidyihiisii markaasu nebigu alayh isalaatu wasalaam waa sii daayey ballana wuxuu ka qaaday inaanu dib dambe col nebiga la dagaalamay usoo raacin <coughs> markaas eh, muxuu ahay yoomu markii loo soo baxaya dagaalkii uxud ayaa markaas raggii muxuu ahay uu doonay inuu ballantii u oofiya nebiga alayh isalaatu wasalaam laakiin nimankii kale quraysha safwaan ibnu umaya iyo raggii kamid yihiin ayaa ka qaalib noqday oo soo gubaabiyey markaasuu dadkii soo raacay oo weliba marka dagaalkii markuu dhammaaday ayaa la qabtay isagoo dhuumanayo oo si xaafadihii madiina mid si dhuumaala ku jooga markaasuu haddana nebiga alay sala slam tii kale uu ka codsaday markaasuu nebiga alay sala slam hadalka kaday laa yuldaqu lmu'minu min juxri maratayn yadrib cunuqahu ya zubayr riwaayo kalena waxay ahayd wallahi laa tamsaxu caaridayka bilkacba wa taqulu qadactum maxamada waasxaabahu maratayn eh, yadrib cunuqahu ya saabit bn qays waa la dilay marka sidaasaa lagu dilay marka waxaa weeye qofka mu'minka inuu feejugnaado nin fatina uu ahaado weeyaan oo qofkii mar uu u dagto mar labaad uu iska ilaaliya inaan u dagan baabun fi lwaswasati min aliimaan can abi hurayrata radia allahu canhu qaala jaءa naasu min asxaabi الnabiy salى allahu alayh wasalam fasa'aluuhu qole asxaabtii nebiga ka mida baa nebiga u yimido markaasay weydiiyeen waxay yidhaaheen inaa najidu fii anfusina najidu waxaan ka helaynaa fii anfusina nafteeda nafteeda waxa kusoo dhaca kolka qaarkood maa yatacaadamu axaduna an yatakallama bihi wax qofkay uu weynaysanayo oo la weynaanaya inu ku hadla carabka aanu soo marin karaynin qalbigan iga kusoo dhacaya qaala markaasuu nebigu alayh salaatu wasalaam wuxuu yidhaha waqad wajadtumuuhu wama hesheen ka qaaluu nacam qaala daka sariixu liimaan waa iimaanka khaaliska ah weya kaasu iimaanka qaariska waswaaska miyaa mise waxaa weeyaan waa tacaadudka waswaaskaasu waa ficil shayaan oo shaytaanka qalbigiisa qofka kusoo ridaya marka weynaysiga arrintaas la weynaanaysa oo ka anfariiraya ka argagaxayo ee inuu ku hadlo oo hataa dadka uga sheekeeyo waxaasaa qalbiga kusoo dhacay yidha kolle ku tahay uu iska ilaalinayo kaasaa marka sariifa iimaan ogaa kalena waxa ahayd inuu nebigu alayh isalaatu wasalaam uu yidhi alxamdu lilahi aladii radda kaydahu ila lwaswasa shayطaanka hore wax kale uu iimaankiina ka tari waayey oo waswaas un mooyaane marka uu diintiina idinka tar waa arrin wanaagsan ilah loogu mahad noqo baabun akbaru اkabaa'ir الshirku billah can cabdالرaحmaan bni abi bakrata raximah اllahu taعaalى can abiihi abihiis abu bakra nufayc bn اlxaaris اthaqafi mawlaa rasuuli اllahi salى اllahu عalayhi wasalam wa axadu qudaami الnabiy عalayh الsalaaةu wasalaam qaala kunna cinda rasuuli اllaahi salى اllahu alay wasalam rasuulka ilaahay baan la joognay faqaala markaasu wuxuu yidhi alaa unabiukum biakbari اlkabaa'ir alaatan saddex goor buu sidaa yidhi miyaanan idinka warramaynin kabaa'irtata ugu waaweyn dunuubta kabaa'ir iyo sakaa'ir bay u qaybsantaa marka kabaa'irta haddana aan wacdi way badan tahay aan usii waaweyn ma idinka sheegay alshraaku billah waa ilaah oo loo shariigiya wa cuquuqu lwaalidayn labada waalid oo la caasiyo wa shahaadatu zuur markhaati beenaalaha aw wa qawlu zuur shahaadatu zuur wiy mise qawlu zuur labadina waa isla wa kaana saddexaasuu sheegay nebiga alayhi salaatu wasalaam saddexdaa markuu sheegayeyna nebiga alayhi salaatu wasalaam waa jiqlaysnaa jiqlaysigiisi ma aanu bedelin wa kaana rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam labadii hore markuu sheegay buu fadhigiisi aanu bedelay wa kaana rasuulu اllahi salى اlahu alay slam muttaki'an waa juqalaysnaa nebiga alayh الsalaatu wasalaam fajalasa markaasuu fadhiistay midantada dambe ee shaatu zuurkaa markuu sheegayey famaa zaala yukariruhaa waxaanu ka zuulin inuu ku celceliyo xataa qulnaa ilaan ka nidhi laytahu sakat alla muiska aamuso yani shafaqatan lirasuuli اllahi sal la sl nebigu siduu isugu dhibaayey ka xanuunsadeenoo markaas nebiga dhibka uga beenoo iska aamusa nebiga alay sla xusaa isugu dhibaayey ay iska yidhaahdo alaa wa shahaatu zuuri wa qawlu zuur alaa wa shahaatu zuuri wa qawlu zuur taasuu aada ugu celceliyay marka nebiga alayh salatu wasalaam markhaati beenaalaha iyo qowlka beenta ah وعn أbي هريرة رضي الله عنه أن رsuuل الlhi صلى الله عليه وسلم qاal اجتنبوا السبع الموبقاaت اجتنبوا ka fogaada ha samaynina ka fogaada iyo ha u dhowaanina iyo wayaalkaasa ka xoog badan marka markuu dembigu aad u weyn yahay buu mxuaha sharcigu isticmaalaa ijtanibu iyo muxuu ahay iyo laa taqrabu iyo waxyaalaha u isticmaalaa ka fogaada waxaad ka fogaataan asabca almuubiqaat toddobada waa halaagta almuubiqaat yani muhlikaat toddobada dambiya waaweyn ee laga halaagsamo iska ilaaliya marka kabaa'irta dad baa u qaatay inay toddobada ku kooban yihiin laakiin toddobadan kuma koobne toddobadaas u waaweyn yihiin ibnu cabaas markii la weydiiyey la yidhi kabaa'irtu miyayna toddoba ahayn wuxuu yihi hiya ila sabci miati aqrab qiila yaa rasuula allah waxaa rasuulka ilaahay o wamaa huna maxay yihiin toddobadaasu qaala markaasuu yidhi alshraaku billah والsحr وqتل النفس التي xرم الله إلا بالحق وأkل الربا وأkل mاl اليتيم watawallii cararka la cararee la baqdo yowma azaxfi maalintaas qashada laisu soo siqaayo yani maalinka dagaalka la imaanayo carabka oo dagaalka laga cararo todobadaas weeyaan lixu intaas waqadfu lmuxsanaati alghaafilaati almu'minaat qadfu lmuxsanaati haweenka dhowrsoon yani cafiifaat haweenka cafiifaadkae dhowrsoon caydooda weeyaan zina lagu sheega alghaafilaat ee daahsan ee waxaas qalbigoodaba aanu ku jirin almuminaat muminaadka haweenay mu'minaad ah oo muxsanaad ah xafiifad ah oo muxuu ahaaye wax been ah lagu sheego lagu tuhmaysto dhillanimo iyo waxaas lagu sheego taas weeya toddobadaasuu ilahay nabiga calayhi salaatu wasalaam ka fogaada ka fogaado abahoodana ha marina waa toddoba aad u dardaran weeyana dembigooda waawen yahay baabun laa tarjicuu bacdii kufaaran yadribu bacdukum riqaaba bacd can cabdillaahi bni cumara radia allahu canhuma can nabiyi sala allahu alayhi wasalama anahu qaala fii xajati lwadaac xajaةulwadaac inuu nebigu alayh الsalatu wasalaam ku yidhi khudabtiisii mid doon wuxuu ku yidhi wayxakum buu yidhi aw qaala waylakum waylakum buu yidhi mise wayxakum labadan waa sual macno hooge weeyaan war hooge laa tarjicuu bacdii aniga dabade ha noqonina kufaaran gaalo yadribu bacdukum riqaabu bacdin qaarkin qaarka kale qoorta u ka jarayo ha noqonina ha dagaalamina muminiin ahaado isjeclaada ku leeya baabun man ragiba can abiihi fahuwa kufrun qofkii aabihi naca tir kale iska samaystay in hebel baana ha yidhaahaa gaalnimo weeyaan can abi cuثmaana raximahu اllahu tacaala qaal lama ddacaa ziyaadun ziyaad markuu sheegtay ziyaad qisadiisana hadda kor waynu sheegnay ninkaa ziyaad ibnu cubayd ayaa la odhan jiray hooyadiisna sumayaa la odhan jiray abu bakra aynu soo marray bay isku hooye ahaayeen abubakr eh, hooyadiisa dhashay marka waaa hooyadiina sumayaa la odhan jiray hooyadii ninka qabayna nin addoon isna sumayana jaariyad ba ahayd xaris ibnu kalada saqarkii la yidhaha bay jaariyad u ahayd eh, ninka muxuu ahaay islaantaa qabayna cubayd baa la odhan jiray isna nin addoon u ah marka labadaa qof ee marka isqaba marka hadduu ilmihi u dhashana caado marka waxaa weye in hebel in la yidhaha marka ziyaad ibnu cubayd ayaa lagu yaqaanay ninkii marka markuu nin dhalinyaro soo bax markuu noqday ba waxaa la arkay nin raganimo leh oo fasaaxad iyo raganima leh abu sufyaan baa marka sheegay dad hoos ugu sheegay oo wuxuu yihi ninkaas zemkaasna zemkii cumar ba ahayd amiirulmu'miniin u ahaa ninka wiilka anaa dhalay yani wuxuuna ku dhalay yani sharci daru ku dhalay siduu sheegay markaas dadku digaloorey waxaa cumar hadduu kaa maqlo wax ilaa ku gaadhaye iska dhaaf yaan lagaa maqlin baa arrintaas oo kalena waa la yaqaanaa naag muxuaha nin qaba ilmahay dhashay nin kale hadduu kula doodo firaashkaa la raaciya marka waxaa loo xukumi laha hadda hadduu sheegto ninka naagta qaban baa loo xukumaya ilaa inuu isagu licaan iyo sameeyo isagu iska tabarruco waa heli kara laakiin qofku inuu ku qabsado male marka kolkii muxuu ahayd cali eh, iyo mucaawiya tartanku markuu ka dhexeeyey oo ninkan ziyaad ibn abihi safkii cali bu horta hore ahay dadkii cali aad taabiciinta ahaa aada u taageeraya ee ka mid ah mucaawiya marka arrintii u sheegay oo soo dhoweeyey oo muxuu ahay soo hadba dhankiisa usoo jelbinayay ilaa ziyaad arrintii intuu ka rumaystay xaflad loo dhigay loo abtiriyey raggii muxuu ahay loo yeeray ninkii muxua habeenkii isu geeyey islaantii iyo abu sufyaan isugu geeyey xaqdaradii isugu geeyey loo yeero meeshii markhaati u ka furay markaasaa loo abtiriyo ziyaad ibnu abu sufyaan loo bixiyey marka markuu ziyaad waxaa la yimid ayaan laqiitu abaabakra abubakran la kulmay buu leeyahay ninkan abu cuhmaan ee xadiidka warinaya abubakrana waa walaalkii isagu nin saxaabiya oo saadiq aho isagu wuxuu ahaa waxaas aan waxba kaga jirin faqultu lahu markaasaan waxaan ku idhi maa haada aladii sanactum war waxaana samaysteen muxuu yahay baan ku inii samictu sacda bna abi waqaasin radia allahu canhu sacd bn abi waqaasin waxaan ka maqlay abu cuثmaan isagu waa taabic marka sacd bn abi waqaasin waan ka maqlay buu leha yaquulu isaga oo leh samica udunaaya labadayda dhagood baan maqlay min rasuuli illahi sala allau alay slam rasuulka ilahi bay ka maqleen wa huwa yaquulu isaga oo leh man iddacaa aban fi lislaami gayra abiihi yaclamu annahu gayru abiihi faljannatu calayhi xaraam nebiga sidaa qofkii islaamnimada aabba aan aabbihii ahayn ku sheegta isagoo garanaya inaan aabbihii ahayn waa jannada xaaraan bay ka tahay rasuulkii ilaahay baa sidaa ka maqlay buu sacdu yidhi idinkuna waxaasaad samayseene maxaa arrintu say tahaani faqaala abuu bakra abuu wuxuu yidhi ana samictuhu min rasuuli llahi sala allau alay slam aniguna rasuulka ilahi baan ka maqlay marka isagu kuma waafaqin walaalkii waa ku diido weliba waa ku gooyey wuxuu ku dhaartay dib dambe inaan weligulaad weligii lama hadli waa gooyey marka walaalkiis baabun <clears throat> marka ninkaas ziyaadkan anigu aada goortii dambe isu bedelay oo muxua nin qaasiya noqday oo dhigyacad oo ciraaq buu xukumi jiray min qibali mucaawiya nin aad iyo aada u daran bu ah waa isbedelay marka goorti dambe nin awaleed nin fiican baa la moodi jiray goorti dambe nin xun buu noqday baabun man qaala liakhiihi kaafir qofkii walaalkii ku yidhaahaa gaal ku yidhaahaa عن أbي ذر رضي الله عنه أنه سمع رsuuل الlahi صلى الله عليه وسلم يقول laysa min رaجuل qof ma jiro idacىa sheegtay لغayri أbihi abihi waxaan ahayn sheegtay wahuwa yaclamu isagoo og إlaa kafr وman idacىa maa laysa lahu falaysa mina waxaanu lahayn qofkii sheegtaana wax xaq ah aanu lahayn qofkii sheegtaa qof kale ku sheegta ama wax cilmi iyo wanaag iyo aanu lahayn qofkii ku faano laga mid ma aha walyatabawa hana ka diyaarsado maqcadahu booskiisa min annaar waman dacaa rajulan qof ninkii ugu yeedha bilkufri gaalnimo ugu yeedha yaa kaafir ku yidhaaha ama yaa faasiq ama yaa cabdullahi xaas ku yidhaaha aw qaala cabdullahi qofkii yidhaahaayo walaysa mina laga mid ma aha ayb walaysa kadalika sidaana aanu ahayn isagoona sidaa aan ahayn qofka lagu sheegay gaalnimadii iyo faasiqnimadii iyo cabdullahi lagu sheegayna sidaa aanu ahayn ilaa xaara calayhi yani rajaca calayhi say ku noqonaysaa qofkii qof kale ku yidhaha gaal yah ku yidhaahaa ama wuxuu ku yidhaaha ama faasiq yah ku yidhaaha hadduu sidaa aanu ahayn isagay dib ugu soo noqonaysaa fisqigii iyo gaalnimadiisii iyo labadooda midkoodun bay marka raacaysaa ma dhuldhacayso nacladuna waa sidaas oo kale nacladii ilaahay kugu dhacday iyo naartii alla ku gee iyo qofka qof ku yidhaahaa isna waa sidaas oo kale hadduu qofkan sidaa lagu yidhi mustaxiq uu yahay kii bay ku dhacaysa haddii kalese waxay kusoo noqonaysaa kii yidhi bay kusoo noqonaysaa <clears throat> bab أy الdنب أكبر عن cabd للhi بن مسعوudi رضي الله عnه qاla رaجuل nin baa wuxuu yihi ya rasuul الlah أy الdنب أكبر dunuubta kee ugu weyn nin baa yidhi bu lehay marka nin mubhama buu halkan ka dhigaya riwaayadan riwaayadii bukhaarisa waa inaga kusoo maray inuu saa'irka cabdullahi ahaa cabdullahi naftiisa uu ahaa أy dنب أكبر cinda allah dunuubta kee ugu weyn alla agtiisa qaala markaasu wuxuu yidhi أn tdcuوa لilaahi nidda wahuwa khalq niddan yani mila washariikan ilaahay inaad ugu yeedho oad u yeesho wax la mid ah ilahnimada la wadaagsan aad u yeesho isagoo isago ku abuuray isagoo ku abuuray mid kale aad ilaahnimo ku sheegto taasaa dembiga ugu weyn qul qaala ninkii baa wuxuu yidhi uma ayun haddana kee kee haddana ku xiga qaala an tqtula waladaka makhaafata an yadcama macak waxaa haddana ku xiga inaad ilmahaaga u disho kacabsi aad ka baqayso inuu kula cuno cuntadaada kula cuno ayb walaa taqtuluu awlaadakum khashyata imlaaqi naxnu narzuqukum iyaahum waka ilaa inaad ilmahaaga u disho waxaad ku koriseen ma helaysid oo muxuu ahay cuntada idinku celiirayaya aad u disho ilmihii marka kolba hadduu calool galana oo la ogaado inuu ilmihii cuur yahayna waa sidoo kale islaantii ilmihii laga soo rida ha noqoto ama isagoo markuu dhashay carabtu gabdhaha u yeeli jireen iyo <clears throat> la yeelo noqoto taasaa marka iyaduna dembiga labaad ayb marka inuu makhaafata an yacama macaka taasu waxba keliga sharti ma aha wax wixii kaleo loo dilaaba ilmiha waa sidoo kale xaraam weeyaan waxaa jira hadda waxyaalaha ku dhaqmaan oo iyagu ay sharciyeeyaan oo qawaanintooda ay waafaqeen waxa la yidhaaho alqatla lishafaqa naxariis oo wax loo dilo sidaasa sheegaan waxa weeye ilmaha mushawaha ahee jihoolaha iyo bay waalidkiisu waxay qawaanintooda xaqu siinaysaa intuu addunyada ku cadimi lahaa inuu dilo oo markaa u naxariisanaya bay leeyihin waxay noqotaa marka ilmihii sina u dilo ifka kolku usoo baxay intayna soo bixin midnaba ayb qaala ninkii baa wuxuu yidhi uma ayun haddana kee qaala an tuzaaniya xaliilaka jaarika deriskaaga haweenaydiisa inaad ka dhilaysato kaas haddana kii saddexaad ah zinadu ilan waa sii kala daran tahay taasa usii daran weliba deriskaasu hadduu maxramku yahay qaraabada yahayna walaaq yahayna adeer iyo waxsi hadduu yahay waa sii daran yahay anzla allahu allah wuxuu soo dejiyey tasdiiqahaa arrintaa rumaynteeda buu ilah qur-aan soo dejiyey wuxuu yidhi wاladiina laa yadcuuna maca allahi ilaaha aakar walaa yaqtuluuna nasalati xarama allahu ila bilxaq walaa yaznuun ومن يفعل ذلك يلقى أثاما ومن يفعل ذلك يعني هذه الأشياء المذكورة oo mxuu ahaaye ilaah waxaan ilaah kale lala sheegay iyo dilkaa iyo zinadaa iyo qofkii waxyaalahaa sameeyaayo yalqa ahaaman dembi buu la kulmayaa yudaacaf lahu alcadaabu yowma alqiyaamati wayaqlud fiihi muhana ilaa man taaba waaamana wacamila camalan saalixa aayadaha suuratu furqaan taqaana aayadahaasa marka kusoo degtay markuu nebiga alayh salatu salam hadalkaa yidhi uu rumayn ilah nebigiisa u rumaynayo aayadaha kusoo dejiyay bab man maata laa yushriku biاllahi shayئa dakla اljanة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهma qاal أtى النبي صلى الله عليه وسلم رجل nin baa nebiga u yimid faqaala markaasu wuxu uhi ya rasuul الlah ma lmuujibataani labada wax waajibiyaa maxay yihiin labada camale mid weliba wuxuu waajibiyaa ee midna janno waajibiyo midna naar waajibiyo maxay kala yihiin qaala markaasu wuxuu yidhi man maata laa yushriku biاllahi shayئa dakla الجannة marka iimaanku waxaa muujib liljanna qofkii dhintay isaga oo muxuu ahaaye ilaahay aan waxna ugu shariig yeelayninu jannuu gelayaa waman maata yushriku biاllahi shayئan dakla الnaar qofkii dhintay isagoo alle wax ugu shariig yeelayaana naar buu gelaya taasna waa muujiba linnaar wa can abilaswad addu'aliy abilaswad addu'ali magaciisa daalim ibni camr ayaa la yidhaahaa daalim ibni camr waa ninka mashhuurkae la yaqaana cilmiga naxawada la yidhaha ninkii dejiye ugu horreeye weeyaan wuxuu yidhi ana abaa darin xadatahu abudari ba isagu marka wuxuu ahaa abulaswad addu'ali waa waxaa wey waa taabici mukhadram taabici mukhadram taabici mukhadram waxaa la yidhaha ninkii zamanki nebiga alayh isalaatu wasalaam nolol nebiga ku soo gaadhay laakiin aan la kulmin marka abulaswad iduali nebiga nolol waa kusoo gaadho nin weyn buu ahaa laakiin ma aanu la kulmin mxuaha marka wuxuu waa taabic mukhadram la yidhaha abudarri baan ka maqlay buu leeyahay annahu qaala ataytu nabiya sala allahu alayhi wasalam rasuulka ilaahay baanan la kulmay wa huwa naa'imun isagoo hurda calayhi tawbun abyad mara mxaa cadna xidhan waa ka noqday marka uma ataytu waan u imid wa huwa naa'imun isagoo hurda uma ataytu waqad istayqab isagoo soo toosay maan haddana mar saddexaadka u imid fa jalastu ilayhi waan la fadhiistay fa qaala markaasu wuxuu yidhi maa min cabdin qaala laa ilaha ila allah uma maata calaa dalika fiiriya marka shardiga uma maata calaa dalika sidaa ku dhinta ilaa dakala aljanna jannadu gelaya qofkii laa ilaaha ila allahu yidhaaha ee saadiqan min qalbihi uu yahay ee weliba sidaana ku dhinta iimaankaa ku dhinta jannuu gelayaa qultu markaasaan waxaan idhi wain zanaa wain saraf hadduu wax dhilaystay hadduu xadaan qaala wain zanaa wain saraf qultu wain zanaa wain saraf qaala wain zanaa wain saraf uma qaala fi araabica mar afraadkiibuu wuxuu yidhi calىa ragmi anfi abi dar abu dar ragmi anfi abi dar ragmi anfi kadaa marka waxaa la yidhaha yani dirqi walow aduga xataa haddaan ogolayn arrintaasu dirqigay ku maraysaa sida sidaa ku noqonaysa min mxuahay waa min araqaam ayaa laga keenay raqaamkan oo carada yani zullan laka idlaalan laka wa qasban canka ayuu sidaas noqonaysa wala abu haba caarido raqma anfi abi ayaa arrintaas sidaas jannada ku gelaya qofkii muuminka marka ilaa wa yani hadduu iimaan ku dhinto kii gelaya weeya ila iimaanku muujib weeyaan taas intaasuna marka ma keenayso inaanu jiraynin qof mu'minahoo naar gelay inaanu jiraynin markay heliso axaadiid imaan doonta oo inoo sheegi doonta in dad mu'miniinoo naar intay galaan naarta laga soo bixi doona ay jiri doonaan qaala faharaja abu darin abu darin baa baxay wa huwa yaquulu isaga oo raqima anfu abi dar tasdiiqan linabiy sala allahu alay wasalam hadalkii nebigu yidhi isaguna ka daba yidhi oo waa rumaystay marka abu dar baabun laa yadkulu ljannata man fii qalbihi mihqaalu darratin min kibrin عan cabdاللahi bni mascuudi radي allahu عanhu عan النabiy slى الlahu عalيh وasلم qaal laa ydkl الجنaةa man kana fii qalbihi mثqaalu daraة min kibrin dara quraanjada yar yar ayaa dara la yidhaahaa ayb waxyaalahan mxuu ahay boorboorka ahee mxuaha kasoo gala irshadiya kasoo gala aad u yar yarna kaasna dar waa la yidhaha yani asqar shay baa laga wada qalbi janno ma galayo qof qalbigiisa uu ku jiro wax yar oo oo kibri isweynaysiinaya ku jirto ayib kibrigana waxaa la yidhaahaa xadiidkana marka sharxaya say dadku sibay u qaateen dadku u qaateen marka kibri waxa la yidhaaho xadiidkana si fiican u sharxaya qof walba aad u dhegeyso qaala rajulu markaasu nin wuxuu yidhi ina arajula yuxibu an yakuna hawbuhu xasanan wa nacluhu xasana ninku wuxuu jecel yahay inay maragiisu qurux badan tahay oo kabtiisu qurux badan tahay oo timihiisu qurux badan yahin saasuu jecel yahay qof markaa marka eh, kibirka miykaas ka mid tahay jannada lagu gelaynin qaala markaasu wuxuu yidhi ina allaha jamiilun yuxibu ljamaal ilah waa qurux badan yahe quruxdana waa jecel yahay yani taas jamaal weeyaane ma aha kibir ma aha nadaafada iyo ishagaajintu qurux w isqurxin iyo qurux weeyaane kibir ma aha marka alkibru kibir waxaa weeyaan baطru lxaqi xaqa diidadiisa iyo waqamtu nnaasi dadka yasidiisa inaad dadkana dadka iska weynaysiiso oo dadku kula yaraadaan xaquna markuu kugu soo jahaysto ama munaaqashaad qof munaaqashoonaysana adoo xaqi uu kaa helay ama dacwo aad qof isla gasheen marka isaga loo xukumay xaqii isaga uu yeeshay waxay noqotaba xaqa ahay ood idwa naga tag aad tidhaahood ku gacan saydho dadkana iska sarraysiiso kaasaa kibir la yidhaaha laakiin tajamulka iyo isqurxinta iyo ishagaajintu iyadu ma aha baabun aلطacnu fi الnasabi wالniyaaxatu min alkufri niyaaxadu waa oohinta maydka loo ooyo ee codka lagu ooyo haweenka iyo siday sameeyaan labadaasu inay kufriga ka mid yihiin can abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam itnataani fi nnaasi humaa bihim kufrun laba yani laba xaaladood oo dadka ku jirtaayo gaalnimay dadka dhexdooda ku yihiin waa kufriga asqarka ah weeyaan kufriga asqarka ah weeyaan yani waa dembi kabiir oo weyn oo dembigi mxuah kufriga diinta laga baxayo wax yarun ka sokeeya الطcن في النسب durid nasabka la duro oo la yidhaaha ninka hebelihi ma aha ahay dhalad ma aha oo ninkaas waa ahay hooyadiisa xun bay ku keentay iyo qabiilada ree hebel la yidhaaho ma aha cidda ay sheeganayaan ma ahee waa si kale wey dhalad maaha nasab ma ahi wax sidaas la yidhaaho dadka nasabkiisa la duro kaasuu marka gaalnimo wey wالniyaaxatu calى اlmeyit meydka oo loo ooyo maydka oo loo ooyo weliba bacda alwafaa kolkuu dhinto ka loo ooyo labadaasuba dadku weliba mana daynayaan buu nebiga alayh isalaatu wasalaam waxyaalaha ay ummaddiisu ayna daynaynin kufrigana ah kuwaasay ka mid yihiin kufriga asqarka ah laakiin oohintaana marka waxaa weya midda cod kale wey midda sawt kale kaa weeyaan laakiin midda ilinta iyado ilmo laga keeno iyo qalbiga murugtiisa iyo taas iyagu kuma jiro bab man qaala mطirna bاlanwaa'i fahuwa kaafir alanwaa waa xidigaha iyo xiliyaalka xidig hebel baa soo baxay kulley waa garanaya roob ay kugan inuu aara noqonayo waa garanay xidig hebel buu dayxu la fadhi waxaas kuwaasoo kale weeyaan marka midda gaalnimada keenaysa waa in la ogaado in fadliga ilahay nala qofka ilahay nalagu kale barwaaqadan iyo aarannimadan tada ilah baa nasiy ilah loogu shukriyo laakiin xidig hebel iyo xilli hebel iyo waxyaala sidaasa in loo tiiriyo taas weeya midda kufriga عن زيد بن khالد الجuhني رضي الله عنه qاaل صلىa بنا رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم صلاaة الصبح بالxudaybiية xudaybiya meesha la ydhaha shumaysi hadda la yidhaaho ee maka agteeda weeyaan sanadkii lixaad aakhirkiisa waa kay nebigi alayh الsalatu wasalaam nebigu intuu ruyo ku arkay isagii asxaabtiisa iyagoo kacbada tegay oo marka tawaafay oo cumraystay uu nebigu nebigu alayh الsala slam asxaabtiisa u sheegay iyu aadna u xiisaysnaayo marka lix bilood aan arag xarabka ilaahay aan arag aad ugu xiisaysnaa marka soo baxeen iyagoo rajeynaya sanadka inay noqonayso iyagii soo cumraystay iyagii marka mushrikiinta qoraysh halkaa kaga hor yimaadeen halkaa ku celiyeen halkaas marka muddadii la joogay ee la fadhiyey xudaybiyadaa la joogay uu marka xaadisa dhacday uu nebigu calayhi salaatu wasalaam furso ka dhigtay oo marka uu asxaabtiisa ugu sheegay muxuaha mabda'anka cadiimka aadu weyn xudaybiya buu nebigu calayhi salaatu wasalaam salaada subax nagu tujiyey calىa ifri samaa'in yani bacda maطrin ifri manaa bacdi weeyaan samadana maطarkaa laga wadaa roob dabadi kaanad min alleyli oo habeennimadii dhacday roob xalaynimadii da'ay dabadiisi iyo aroortii nebiga alayh الsalaatu wasalaam salaaddii subaxna tujiyey falama اnsarafa markuu kasoo gadoomay وأqbla calى الnaasi dadka kusoo jeedsaday faqaala markaasu wuxuu yidhi hal tadruuna maada qaala rabbukum rabbigii wuxuu yidhi ma garanaysaan allayla baa weli jirta xalay wuxuu rabbiga yidhi ma garanaysaan caawa wuxuu rabbi yidhi ma garanaysaan qaaluu allahu warasuuluhu aclam alliya rasuulkiisaa garanaya qaala markaasu wuxuu yidhi alla wuxuu yidhi asbaxa min cibaadii mu'minun bi wa kaafir addoomadaydii waxaa ka waanbarisay waa ugu bariyey qaar mu'miniin ay rumaysanayo qaar kaafiriin labadaas addoommadayda caawa qabsan roobkaa sababtiisa ah. roobkii xalay aan keenay mu'miniinta eh, eh, addoommadaydii addoomadaydii qaarna waa ku kufriyaan mu'miniin bay ku noqdeen faأma man qaala muطirnaa bifadli اllahi وaraxmatihi fadalika mu'minu bi kaafiru bilkawkab qofkii yidhaahaa ilaah fadligiisa iyo naxariistiisa nalagu waraabiyey anigu i rumaysan yahay xiddigahana waa ka kufriyey xiddiga ma rumaysan yahay anu i rumaysan yahay inaan goortan doonaba roob keeni karo yuu rumaysan yahay qudradayda wax horjoogsan kara ayna jirin xilli iyo waxyaala aynu ku qiyaasnay وأma man qaala mطirna bnawi kada و kada yani najmi kada و kada iyo xilli kada iyo kada baana lagu waraabiyo qofki yidhaana fadalika kaafiru b mu'minu bilkawkab kaasu anigu waa iga kufriyey wuxuuna rumaysan yahay xilligii iyo xidiguu rumaysan yahay haddii <clears throat> loo qaato qofku inay arrintan tadu ay tahay min sunan illahi alkowniya ay ka mid tahay oo markii waxaa la arka qabaylaha noocaas iyo daruuro dhankaa markay ka yimaadaan iyo markay xiddigu dhankaas uu ka soo bixi iyo ilaahay waxaan uga barannay inuu roobna siiyo oo marka ilaahay laga fisho caadadiisa inuu ilaahay lagu maamulayo caadadiisii hore ay muqtarida ahaanayso taasumaya kuma jirto laakiin haddii loo qaato kolleyba hadduu oo weliba haddee waa in la ogaado hadduu ilaahay rabana inuu ilaahay baajin karo taasu caado un ay aan baranna ay tahay mooyaane ayna ahayn mid waajiba ah, ayna ahayn oo ilaa si doona u yeeli karo qofki isagu sidaa ogo waa iska caynta siday beeralayda iyo yeelaane marka waxay intay wax beeran lahaayeen iyo ay diyaarsadaan buduurtii iyo beerahoodii iyo ay ku talagalaan marka inu hadda roobkii curanayo sidee marka caadadii ilahay looga bartay un ku soconaya laakiin qalbigooda ku og inay arrintaas ilaahay unu keenayo taas iyadu maya laakiin haddii loo qaato in kolba hadduu xilliga hebel dayaxa la bariyey inuu roob iska da'ayo taas waa iyadu waa gaalnimo sariix baabun idaa abaqa alcabdu fahuwa kufrun can shacbiyi can jariirin shacbiy magaciisu waa caamir ibnu shuraxbil ashacbiy qoladiisa marka shacbi la odhan jiro qolaa qabiilaha la yidhaaha hamadan la yidhaaho ka firqo kamid shacbi la yidhaaho yaman ayuu ka dhashay ninkaas jariir ibn cabdillaahi albajali waa saxaabigii marka isagu wax badan ina soo maray annahu samicahu yaquul ayumaa cabdin abaqa addoon kasta oo dhuunta min mawaalihiisa idyaalkiisay ka dhuuntaa faqad kafara xataa yarjica ilayhim ilaa uu soo noqdo faqaala mansuur mansuur baa wuxuu yidhi qad wallahi rawaahu can الnabiy salى اllahu عalayhi wasalam mansuur waa ninka shacbi ka sii warinaya mansuur ibn muctamir weeyaan nebigu mxuahay hadalkan hadda siduu u dhacay riwaayadan aad aragtaan daahirkeeda waxaad moodaa inuu ra'yi jariir yahay uu jariir arrinkaa iskaga hadlay laakiin mansuur baa wuxuu leeyahay nebigu ka maqlo nebigu ka wariyey walakinii akrahu an yurwaa canii haahunaa bilbasra basro markaa mxuahay xadiidka uu ku sheegay in basra halkan laygaga maqlo baa nacayaa mooyaane mxuaha shacbi uu ka wariyey jariir jariirna nebigu ka wariyay yani waa xadiid marfuuc وعن جرير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أبقى العبد لم تقبل صلاaته لم تقبل له صلاة صلاad lagama أقبlo salaad lagama aqbalo adoonkii addoommadiisi dadki ilaha ka dhunta salaad lagama aqbalo ilaa uu iyagii u noqdo ayb naarta iyaduna sidoo kale ninkeeda ka dudaba iyaduna sida oo kalea salaad lagama aqbalo ayb baabun ayumaa eh, inamaa waliy llah inamaa waliyi allahu wa saalix lmuminiin <clears throat> inamaa waliyi yani nabiga alay sala slam kaa weligay waxa xigtadaydu waxaa weeyaan alla iyo mu'miniinta wa wanaagsan can camr bn اlcaasi radia allahu canhu qaal samictu rasuula اllahi salى اllahu alayh wasalama yaquul samictu rasuula اllahi sala اllahu alay slam jihaaran gayra sirin yaquul caddaan oo qarsoodi aan hayn isagoo ule baan ka maqlay alaa ina aala abi yani fulanan yani fulanantaas waxaa raawigaa ku daray marka raawigaa ku daray oo qarinaya camr bn alcaas isagu waa sheegay raawigaa marka camr bn alcaas ka wariyey ayaa ninkaa marka magaciisa qariyey alaa ina aala abi fulanin buu yidhi kana waa magac dhigay ayb laysuu lii biwliyaa xigtadayda ma aha dad nimanka niman nabiga alayh salatu wasalaam qaraabadiisa ah yuu nabigu alayh salatu wasalam sidaa ku leeyahay aalu abi jahli buu yidhi mise aalu abi lahbi buu yidhi mise aalu abi fulan buu yidhahdo reer hebel ma aha xigtadayda ma aha xigtadiisana dhaladka ana way ahaayeen laakiin taa dhaladkii marka waxba qiimaa male oo xigta i manayd ma aha inamaa weliyii xigdadaydu waxaa weeyaan allahu wa saalixu lmu'miniin alle iyo mu'miniinta saalixiinta ah yaa xigtadayda ah marka kuwa faasiqiinta ah ama munaafiqiinta ama gaaladu walaalayaal darsigaani halkaas ayuu ku eg yahay allah tabaaraka wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu nagu anfaco assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wa barakaatuh